أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى waxaynu ku jirnay casharadeenii aynu ka warramaynay rasuulkeenna kariimka calayhi salaatu wasalaam iyo dardaaranadu bixinaayey ee uu siinayay saxaabadiisa qiimaha badan dardaarannadaasoo innaguna aynu u baahannahay nolosheennana wax weyn ka qabanaya oo markaynu baranno aynu fulinno aynu dabaqno waxaynu soo qaadannay xadiisu mucaad oo nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam uu kula dardaarmay alla ka cabsi oo qaybta koowaad ahayd iyo wixii xumaanee ka dhaca inuu wanaag ku tirtiro oo iyaduna qaybta labaad ahayd qaybtii saddexaad baynu maanta wax ka odhanaynaa waxaynu hore u tilmaannay attaqwa inay tahay ilaahay subxaana wa tacaala cilaaqadaad la yeelanayso iyo qaabka aad ula dhaqmayso wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhana inay tahay nolosha naftaada sidaad ula noolaanaysa iyo wixii qaladee ka dhaca qodobkan maanta aynu qaadanaynaana waa aadamaha kale iyo khalqiga sidaad ula noolaan lahayd wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan wa khaaliqi innaas dadka kula noolow bikhuluqin xasan dabci iyo dhaqan wanaagsan kula noolow ee qaybtaasaynu wax ka tilmaamaynaa akhlaaqduna waxa kale maaha waxa weeye waa asuura daakhiliya lilinsaan oo insaankaa wuxuu leeyahay laba qaybood wax la laydhaha khalqi iyo wax la laydhaha khuluq khalqigu waa abuurkiisa iyo muuqaalkan inoo muuqda muuqaalka qarsoonna waa khuluqii khuluqaasi waxa weeye waa suuraddaad gudaha ku lahayd ayaa waxay ku muuqanaysaa markaad dadka la dhaqmayso aad u sheekaynayso ma run baad u sheegaysa marka aad wax lagu dhiibto aamin ma tahay hadday war tahay hadday maal tahayba marka aad ummadda dhex nooshahay miyaad kibir badan tahay mise tawaaduc iyo degganaan baa kaa muuqda haddii lagugu qaldamo ma dulqaadataa mise ma dulqaadatid qofkani ma yahay qof naxariis le mise waa qof aan bilaa naxariisa ma geesiba mise waa waxyaalaha noocaas waxa weeye waa suuraddii qofku uu lahaa ee gudaha waxaanay muuqanaysaa markuu ummadda la tacaamulayo ee suuraddaasi inay wacnaato tan guud ee muuqataana ay wanaagsanaato qofku wuxuu noqonayaa qof labada dhinacba ka dalab tiran asalbana akhlaaqdu waxa weeye diinteenna islaamka meel aad iyo aad u weyn bay kaga taallaa ugu horrayn nebigeenna kariimkaa sala allahu calayh waaalih wasalam ayaa waxaa lagu sifeeyey sifo aad u qaaliya wuxuu rabbi leeyahay wa innaka la lacalaa khuluqin cadiim wax alla wixii mu'akidaad lo odhan jiray luqadda carbeed ee lagu xoojiyo jumladda ayaa lagu xoojiyey waana marag iyo markhaati rabbi uu u markhaati kacay nebigiisa inuu ku sugan yahay akhlaaq aad iyo aad u qiimo badan maxaa laga eegayaa markaa ummadda nebigana inay nebigooda isku shabbahaan oo ay ku daydaan oo ay noqdaan ummatul akhlaaq kol haddii nebigiiba lagu tilmaamay inay akhlaaqdii saa u qaali tahay innagana waxaa laynaga eegayaa dad akhlaaq badan oo dhaqan wanaagsan oo aan akhlaaqdoodu xumayn ayaa laynaga filayaa waana siday tahay inay noqonno ee aynu ku guulaysanaynaaynu ku faa'iidayno adduuniya aakhiraba mar labaad hadafka diintaba loo soo dejiyey ee nebiga loo soo dirayba waxa lagu khulaaseeyey oo lagu soo ururiyey inuu yahay inuu ummadda akhlaaqda ka hagaajiyo uu dhaqanka ka wanaajiyo dhaqankay ilaahay la dhaqmayaan iyo kay naftooda la dhaqmayaan iyo kay dhexdooda ku wada dhaqmayaan wuxuu rabbi leeyahay laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacaa fiihim rasuula id bacaa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim ilaahay mu'miniinta wuu galladay markuu u soo saaray nebi iyaga ka soo jeeda nebigaasi aayadana wuu ku akhriyaya wayusakiihim akhlaaqdoodu dahiraya wuxuu ka nadiifinaya waxa alla wixii dhaqan xumo ah aayaddaa macnaheeda ayuu nebiguna sala allahu caleyh wasalam xadiis ku soo khulaaseeyo waxa uu yidhi innamaa bucistu liutammima saalix alakhlaaq waxa lay soo diray uun wax kalaba layma soo dirine sidaan u taam lahaa akhlaaqda keeda wanaagsan ayaan taam yeelaya oon dhidibada u taagaya marka dhaqanka iyo khuluqu meel aad u muhiimu diinteenna kaga yaalla qof kastana waa inuu noloshiisa meel weyn uga banneeyo oo aad u ilaaliyo sidii akhlaaqdiisu ay u noqon lahayd akhlaaqdii diinta mar kale wuxuu nebigeennu sala allahu calayh wasalam tilmaamaya qofka akhlaaqda wanaagsani inuu ilaahayna agtiisa laga jecel yahay nebiga agtiisana laga jecel jecelyahy kol haddii labadaa lagaa jeclaadayna wax kaloo kaa maqan oo aad tabayso ama aad u baahantayba haba yaraata ma jirto in bari lagaa ogolaado ama galbeed lagaa ogolaado in jamaahiirtu koogosha kol haddii xagga ilaahayba lagaa jeclaado ilaahay uunkana wuu kuu dhex haddaba maxaa lagugu jeclaanayaa waa kan xadiiska saxiixa ah ee imaam alhaytami fii majmaci sawaa'id uu ku warinayo waxa uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam axabu alcibaadi ila allaahi axsanuhum khuluqaa addoommaha ilaahay kuugu jecel yahay waxa weeye cidda ugu akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee aan laga xiisogoyn ee dhankii loo eegaba u macaan ee wanaaggiisu badan yahay kaa weeye xaggii ilaahay waa laga jeclaaday maxaa u hadhay xaggii nebiga nebiguna wuxuu leeyahy sala allahu caleyh wasalam xadiis saxiixo tirmidi soo saarayo inna min axabbikum ilaya wa aqrabakum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum akhlaaqaa dad yowma idiin sheegaa kuwaan ugu jecelahay agtayda loogu jecelyey qiyaamahana kuwii igu dhow ee jaarkaygaa ee niga ag fogayn ma idiin sheegaa haa wa axaasinukum akhlaaqa kuwa idinku dhaqanka wanaagsan ayuun baanan jecelahay igana fogaanayninoo agtayda aan ka fogaanahayn marka labadaa marka la ogaado qof kastaa wuxuu u tashmiirinaya oo u dadaalaya oo inay u tafaxayto ay tahay siduu akhlaaqdiisa u hagaajin laha inta yar uu tabayo ilan qof kastaa isagaas yaqaan wallahi meelheblaayaad ku liidataa inuu intaa iska hagaajiyo siduu u noqdo qof ilaahay jecel yahay oo nebigu jecel yahay oo maalinta qiyaamo la jaara fadli kaa ka weynina ma jiro dhinaca afraad marka laga eego waxa uu nebigu inoo tilmaamayaa sala allahu calayhi waaalih wasalam addoonka cadiyad la siiyo cadiyad iyo wax bixin ilaahay bixiyo oo akhlaaq wanaagsan ka weyni ma jirto bacda tawxiid tawxiid marka lagu siiyey waxa ka weyne waxa ka dambeeye ugu weyne lagu siin karaa waa akhlaaqdo lagu wanaajiyo xadiiskanna waa saxiix waxa uu leeyahay maa khayru maa ucdiya alinsaanu baa la weyddiiyey rasuul allow wax ilaahay qof siiya maxaa ugu weyn xoolo mood iyo nool midna lama odhan mansab siyaasadeed iyo kursi iyo wasiir baa loo magacaabay mee yurub iyo maraykan baa la geeyaa guryo cadcad buu soo dhistaa lama odhan cadiyadda ugu fiican ee la bixiyaa waxa weeye xusnulkhuluq akhlaaq wanaagsan haddii la siiyo cadiyad wanaagsan baa la siiyey wax ka weyn oo la siin lahaa oo aan tawxiid ahayni ma jiro dhinac shanaad marka laga eego qofba qofkuu ka dhaqan fiican yahay ee uu ka akhlaaq wanaagsan yahay ayuu ka iimaan badan yihi waxaa nebigeenna ka sugan sala allahu calayh waaalih wasalam akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqaa dadka mu'miniintaa ah waxa ugu iimaan dhammaystiran ka ugu akhlaaq wanaagsan waa iimaankii lama odhan ka ugu cibaadada badan ka ugu digriga badan xagga lagama eegin ka masaajidka ugu fadhiitaanka badan waxaa laydhi kooda ugu akhlaaq wanaagsan ayaa ugu iimaan badan dhinac lixaad marka laga eego waaba dariiq dogonimo garataya oo gaaban oo dhow oo ilaahay loogu dhowaado xadiiska waxaa soo saaraya imaamu tirmidi iyo abi daawuud wuxuu nebigu leeyay sala allahu calayh wasalam ina almu'mina layudriku bixusni khuluqihi darajata asaa'imi alqaa'im waa xadiis aadu la yaab leh qofka muuminka ahi dhaqan wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan buu wuxuu ku gaadhaa darajada uu gaadhay mid sannadkoo dhan sooman oo inta badan sooman habeen oo dhanna salaad u taagan halkuu gaadhay kanna wuxuu ku gaadhayaa akhlaaq wanaagsan kani waajibaadka mooyaane soom badanna lamu iman habeenkii qiyaamuleyl badanna lamu iman laakiin dhaqankiisaa fiican kan kalena wuu soomanaa oo uu soo jeeday habeenkii laakiin waa laga dhaqan fiicany hadduu isagu intaba isku darsado oo soonkii iyo qiyaamuleelkii akhlaaqdii isku darsado sayn laga soo jari maayo cidi uma dhowaanayso laakiin isaga waxa ka dhiman oo mar walba dhimaya waa xagga akhlaaqda kan akhlaaqda wanaagsan ayaa darajadiisa lala joojinayaa maalinka qiyaame soo markaa dariiq toobiye ah oo gaaban oo loogu dhowaado darajaadka lagu gaadho ma aha waa ay tahay dhinac toddobaad aan idhaahdo nebiga sala allahu caleh wasalam waxaa la weyddiiyey maxaa ugu badan ee janno lagu galaa horena waa inagii u tilmaannay wuxuu idhi waa taqwa allaahi wa xusnuulkhuluq alla ka cabsi ilaahay laga cabsado iyo akhlaaqdoo la wanaajiyo xadiis kale a xoojinayo imaam tabaraani soo saarayo uu nebigu leeyahay salى اllahu عalaيه wasalam ana saciimu bibaytin fii rabad اljanna liman xasuna khuluquhu waxaan ahay zaciim dammaanad baan u qaadaya dammaanadda nebiguna ma jabto innagu marka dhexdeenna joogno yaa iiga damiina alaabtan aan iibsanaya damiin baan u baahanay haddii hebel lagu idhaa nin maalqabeena oo qoraal laga soo saxeexdo horse iigu dhan waayo waxaad ogta inay waxba ka waayeyn yaa lahaa min damaana halkayaa damaanadda qaaday nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan damiinuga ahay guri ku yaala daafaha jannada waa tan layska jeclaado magaalada hareeraheeda iyo meelaha bambannaan daafaha jannada guri ku yaala ayaan u damaano qaadayaa qofka akhlaaqdiisu wanaagsan tahay weliba beyt uun maahee siduu ibnuqayim leeya waa qasri waa foog wey marka haddii akhlaaqdu wanaagsanaato maba kala dhammaynaysid khayraadka meesha yaalla dhinac sideedaad marka laga eego ilaahay subxaana wa tacaala maalinka qiyaamo wuxuu samaystay miisaan laba kafadood leh kafad waxaa la saaraya xasanaadkii iyo wanaagyadii kafadna waxaa la saaraya sayi'aadki iyo xumaanyihii haddii wanaaggu cuslaado qofkaas waana oo badbaadaya haddii xaggan kala cuslaatana qofkaasi meel daran buu maraya waxa ugu badanee haddaba miisaanka khayrka cusleeyaa waa maxay xadiid saxiix oo imaam abi daawuud iyo tirmidi warinayo wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu calayh waaalih wasalam ma min shayin asqalu fii miisaani alcabdi yowma alqiyaama min xusni alkhuluq maalinta qiyaame ma jiro shay miisaanka kaga culus akhlaaq wanaagsan balu fiirso markuu qofku waajibaadka ka soo baxo iyo wixii laga rabay shayga ugu culus ee miisaan la saaraa waa dhaqan wanaagsan oo walaaladii iyo ummaddaa uu kula noolaado marka kakanaanta iyo qallafsanaanta iyo afxumada iyo qofku inuu shayba shaygu liito soo qaataa ma aha arrin diineed mana aha waxaanoo faa'iide ah wuxuu ku heli lahaa dhinac sagaalaad marka laga eego ummadda gacantaadu ma wada gaadho iyo jeebkaagu shay wada gaadhayuu nebigu kuu tilmaamaya sala allahu calayh waaalih wasalam taas tidhahdo madaxsii wax yar bay kaaga go'aysaa waxaaguba deetana shay aad ku wada gaadho ma haysaa ha wuu jiraa waa in akhlaaqdaadu wanaagsanaato xadiid abu yacla uu soo saarayo fii musnadi oo saxiixa imaam albanina uu saxiix ka dhigayo ayaa waxauu nebigu leeyahy sala allahu calayh wasalam innakum lan tasacu nnaasa biamwaalikum fasacuuhum bibasti اlwajhi wa xusni اlkhuluq war dadka ma wada gaadhi kartaan oo xoolihiinna kuma wada gaadhi kartaane waxa ku wada gaadhaan weji furan iyo akhlaaq wacan lacagba kuguma joogo weji furan wa tabassumuka fii wejhi akhiika sadaqa dad halkaa marto qofkii aad salaantaba u dhoolla caddayso xooluhu ku kacaya waa intee waxba ku kici maayo waana aad bixinayso dad kale waad wada gaadhsiinaysaa waana dhaqan wanaagsan weeyi weji macbuuska kan oo qofkii arkaa uu ka leexanayo islaamku ma aha waa qof wanaagsan oo dabacsan oo wada gaadhsiin kara dadka albashaasha qofka markaa akhlaaqda wanaagsani isagu waa raaxaystay oo raaxo nafsiyuu ku nooliyey ilaahayna waa jecel yahay dadkiina raaxuu kaga sugan yahayoo way ka nabad galeen isaguna uu ka nabadgalay dhan walba markaa uu u faa'iide xaggii ilaahay wuu ka faa'iidey xagga naftiisa waa ka faa'iidey xaggii ummaddana waa ka faa'iidayaa marnaba ma khasaarayo gebiga dadka lala dhaqmayo ee nebigu leeyahay sala allahu caleyh wasalam wa khaaliqi innaas bikhuluqin xasanna culimmadu waxay ku soo ururiyeen saddex un weeye waa akbar iyo asqar iyo musaawi gebiga dadku saddexaasumaad la dhaqmaysaa mid kaa weyn iyo mid kaa yar iyo mid kula siman ka kaa weyn xaq wuxuu kuugu leeyahay weynayn iyo qadarin iyo ixtiraam iyo inaad dhegaysato waad ka soo baxday xaqiisii markaa ka kaa yarna wuxuu kugu leeyahay inaad u dabacsanaato u naxariisato tilmaantoo toosiso isaguna intaasuu kugu leeyahay kan kula simanna wuxuu kugu leeyahay sidaad jeceshay in lagula dhaqmo inaad aduguna isaga ula dhaqanto wax kastood necab tahay ah in lagula yimaado adna hula iman waxaad jeceshay in lagula dhaqmo adna kula dhaqan maxaa la yidhi qofku waa ayo iyo waa adigoo kala un qof kasta waa adigoo kale un markaa sidaadun ka yeel gebiga dadku waa intaas kaba bixi maayaan sidaa awgeed saddexdaa qaab yaa ay kaa lumin markaa waxaad noqonaysaa kuwa la tilmaamayo ee sagaalka weji aynu ka tilmaannay dhinac kale markaynu eegno akhlaaqda dadkaa saddexda ah qolooyin baa jira iyagu ka sii mudan oo ugu mudan in la wanaajiyo oo dhaqanka ugu fiican lagula dhaqmo waa labada waalid oo iyaga xaqoodu aanu aadamaha kaleba ku jirin markuu ilaahay xaqiisa ka hadlo ayuu ka labada waalid ku daraa labada waalid baa sii kala hadhaya hooyadaas sii xaq badan waana taqaanaan xaadiisteed waxaa la mid ah ehelka oorida iyo ubadka iyaguna xaq bay kugu leeyihiin nebiguna sal اllahu alيه waslm wuxuu idhi khayrukum khayrukum liأhli kiina idinku khayrka badani waa ka ehelkiisa iyo xaaskiisa ugu khayr badan wa ana khayrukum liأhli waxaa ka mid ah qaraabada iyo raximka dadka xigaalkaa ah iyaguna waxay kaaga baahan yihiin dhaqan wanaagsan jaarka lamida oo nebigu salى اllahu alيه waslm uu ku celceliyey xaqa jaarka jibriil baana aad ugu dardaarmaye maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwarisu iyo asaaxibu biljam cid alle ciddii meelaa wada joogtaan shaqo ka wada shaqaysaan wax wada dhigataan id mar walba isku soo noqnoqonaysaani xaq gaaruu kaaga baahan yahay qaybta tobnaad ama dhinaca tobnaadeen ka eegaynaa waxaa weeye ashacaa'iru tacabudiya cibaadooyinka aynu samayno ee tawxiidka ka dambeeya ee diinteennaba rukunada u ahi mid walbaaba akhlaaq bay ku qotontaa hadday salaadda tahay hadday sakada tahay hadday soomka tahay hadday xajka tahay akhlaaq bay ku qotomaan ilaahay subxaanahu wa tacaala salaadda markuu ka warramaya muxuu yidhi inna asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar salaadda salaadda ah ee arkaanteedii iyo shuruuddeedii laga soo baxay waxay qofka ka nahyidaa wixii faxshaaya iyo munkara alfaxshaa waa maa tanaahaa fuxshu waa wixii aadu badan yahay xumaantiisu munkarna waa kullu maa ankarahu اddiin waa takhsiis waa tacmiimun bacda takhsiis marka faaxishadiina way kuu diidaysaa wax kastoo munkarana waa kuu diidaysaa akhlaaq xumadaa ka mid a salaaddii marka faa'iidadeedu maxay noqoto inay dhaqankaagii hufayso oo ku jafjafayso oo ay kaa dhigayso oo dhaqan suuban sakadiina iyadina waxaa lagu tilmaamay inay akhlaaqda wanaajis khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa tusakiihim biha nebi allo waxaa dadka ka qaadaa kuwa xoolahoogu sakagoyska noqdaan sake ka qaad tuطahiruhum dunuubtaad kaga dahiraysa wa tusakiihim biha akhlaaq xumada oo bakhayltinimada iyo gacanla adaygu ugu horreeyo ayaad kaga dahiraysa marka akhlaaq xumadana sekadii waa dahirtaa soonkii isna la mid ah nebigu wuxuu idhi sala allahu calayh wasalam faidaa kaana yowmu sowmi axadikum falaa yarfus walaa yafsuq walaa yaskhab qofku maalinkuu sooman yahay yuu xuma la imanin wixii arrimaha iyo haasaawaayo dumarka ku saabsan yuu la imanin fusuuqna yaan lo imanin wax faasiqnimaa iyo diin daaca ka bax ah yuu la imanin qayle iyo buuqu meelaha ka buuqo wuu soomanyey waa inuu ka duwanaado maalmihii kale waa xaggiisa intaas isagu yuu saddexaa midna la imanin hadal xun oo arrimaha dumarkii waxaa ku saabsan iyo faasiqnimo iyo buuq iyo qayle yuu la imanin hadaba haddii isaga la soo raadsado ka warrama oo isaga xumaantu ay ku timaado fa in saabbahu axadun aw qaatalahu falyaqul innii saa'im haddii isaga la soo weeraro oo la aflagaadeeyo markaana ha iska abiyo ha yidhaahdo innii saa'im innii si loo ogaado qofka soomani inaanu cid walba aanu aanu la dhexgelaynin xumaanta ama aanu la qasanaynin soonkiina markaa akhlaaqdiiba kugu tarbiyanaya xajkana hadalkiisa badaa xajka waxaa la ysaga imanayaa afarta baynaju malaayiin baa isu imanaysa shan milyan lix milyan baa goob yar isugu imanaysa ilaahay wuxuu awoodayey inuu qolaba bil siiyo war qoladiinna afrikaankow bisha shuwaal taga idinku qoladiinna kale meel heblaayo joogtowna bisha ku xigta taga oo la kala habeeyo deetna aan cidiba cid arag taa ilaahay ma yeelin hal mar buu isugu wada yeedhay waa maxay sababtu qofku halkaa wuxuu gelayaa madrasa akhlaaqiya hayr caadiya suuligaagiibaa kuyuu noqonay oo koobkaagii shaabaa kuyuu noqonaya oo hurdadaadii baa kuyuu noqonaysa oo weysadaadii oo meel walba cidhiidhi iyo qofkii markaa kululaa ee boodi jiray markuu maalin iyo laba boodo tanba sidhinkuu qabsanaya isku aamusaya ee cidiba dhegaysan weydo uu xanaaqsanya soomaali xanaaqsan war maxaana leedi isagaa garna waa jiniis be weligiiba kululow cidiba hoos ka hoos qaadi mayso markuu maalin xayraamuu laba xayraamo cidiba dhegaysan weydo muxuu baranayaa innaguna suuqeenna yare hargeysa afarta qof marayaan baynu haysannaa meel cidhiidhiya maya halkani faalal bay noqonaysa markaasaa qofka wuxuu baranayaa akhlaaq wanaag wuxuu arkayaa mid jilicsan oo ay adyaabayso wuxuu arkayaa mid aad u liita mid xanuunsanaya mid kana naxariistiibuu ku baranaya deeqdiibuu ku baranaya dulqaadkiibuu ku baranaya cadhayaraantiibuu waxyaalo badan xajku waa tarbiya akhlaaq waxa ka sii daran sabir waa lugaynaya waa gaajoonaya amar qaadashadii carafo waxa lagu odhanaya xilligaa kaalay intaa ma dhaafi kartid xilligaasaad ka dhaqaaqaysa tarbiyaad qaadanaysaa ciidanku ilaalinayana ma jirto xagga rabbi baa lagaa ilaalinaya shacaa'iru tacabudiya wa akhlaaqi qayb tobnaad haddaynu ka bilowno ee haddaynu ku darno marka guryaha la dhisayo ee guurku dhacayana akhlaaq baa loo shardiyey nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi tunkaxu lmar'atu liarbac waxay caado ahayd carabi inay afar u guursadaan limaaliha walijamaaliha walixasabiha walidiinihaa markaa saddex bay iyagu yaqaaneen mid afraadna diintaa ku dartay maal in loo guursado iyo qurux in loo guursado iyo xasab iyo reerkay ka soo jeedda loo guursado laakiin ta oo diina diintuna waa khuluq markaa nebigu wuxu uhi sal allahu calيh wasalam fadfar bidaati اddiini taribat yadaag oo waxba ka dheefi maysid haddaad waxoogay jeebadda u guursato berri baa wuxuba kala yaaci markaa maxaa la yeelaya inna kala dhaqaajiya noqonaysaa marka ila sababtii uu galay waa tan la la'yahay hadday jamaal tahay quruxdu hoos bay u dhacaysa markuu qofku waxoogay joogo hadday sharaf tahay wax badan oo kaa soo gaadhayaa ma jiraan laakiin shayga aan sal guurani waa diinta diintuna waa khuluq ibnu qayim wuxuu yidhi calayh raxmat ullah inama addiinu kulluhu fi اlkhuluq faman faasa calayka fi اlkhuluq faqad faasa calayka fi اddiin diintu gebigeedu waa dhaqan kii kaa dhaqan wanaagsanaadaa inuu kaa diin weyn yahay ogsoonow qofkii dumar ahayd diin iyo khuluq baa loo eegaya shay maguurto ah ninkayna isaga maxaa loo eegaya inuu xoogay xoolaan leeyahay inuu ree hebel yahay inuu yurub ka yimi inuu kana wato inuu laa intaa innagaa sheegsheegna eh xagga diinta kama sheegana laba keliyaa lagu xidhay yaa rijaal laba keliyaa lagu xidhay nin alla ninkii inan weli u noqdow labadaasumaad weyddiinaysa wixii kaleo dhan waa deelqaaf wuxuu rasuulku yidhi sala allahu caleyh idaa ataakum man tardawna diinahu wakhuluqah fazawijuuh ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wafasaadun cariid qofkii idiin yimaadda ee nin ah ee gabadh idinka soo doona hadduu akhlaaqdiisu raalli idin geliso iyo diintiisu waa labadaa diin baa laga eegayaa siduu cibaadada ku yahay akhlaaqdana waa laga eegayaa hadday labadaas idin cajabiyaan fasawijuuh guriya haddaad saa yeeli weydaan fasahaad badan iyo inkaano badan baa dhacaya dee fidna badanaysa sinaadaa loo taag waayaya waayo qof gayaankiisii loo diiday dee waxa uu samaynaya waa la og yahay dhinacyadaa badan marka laga eego diinteennu meel aad iyo aad weyn ayaa akhlaaqda joojisay laakiin akhlaaqdu way fara badan tahay afar qodob baa la laysugu soo ururiyaa imaam xasan ibnu abilxasan albasrina saddex baabuu ku soo ururiyay gebiga akhlaaqda xasanulbasri kiisa aynu ka horrayno waxau idhi waa badlu nada wa kafu اladaa wa dalaaqat اlwajhi badlu nada wixii aad hayso wax ummadda gaadhsii oo deeqsi noqo wixii aad bixin karto bixi wa kafu اladaa dhibkaagana hayso wixii dhibkaa iman lahaa isku fillow nin adagoo ismaamuli kara noqo wa dalaaqat اlwajhi iyo weji furfuran waaba saddexdaa kaa hore ee wax yar la bixiyo mooyaane wax badan oo culays oo kale ma jiro inaad dhibkaaga haysato culays kuguma hayso inaad wejigaagu furfuraa culays kuguma hayo iyo inaad wax bixiso ibnulqayimna isagu wuxuu ku soo ururiyey akhlaaqda wanaagsanna afar bay ku ururtaa buu yidhi akhlaaqda xunna afar ta wanaagsan waxay ku ururtaa asabru adkays inaad adkaysato hadduu qofku adkaysi waayo kobcaleenle kama soo durduriyaba noloshiisa xataa noocay doontaa noqoto diin iyo adduunyo midtay doontaa noqoto iyo alcifa dhowrsoonaan afkiisu dhowrsoon yahay ibtiisu dhowrsoon tahay labadaa inuu dhowraa aad bay u fiican tahay waa akhlaaqda waaweyn ee qaar badani hoos gala iyo al-shajaaca geesinimo iyada maxaa soo gelaya xataa deeqsinimada soo gelaysa culimadu waxay dhahaan qofka deeqsiga ahi waa qof geesiya waayo faqrigii laga baqan lahaa kama baqanaayo waa kan oo uu bixinaya iyo alcadlu cadaalad inaad ummadda kaad jeceshahay iyo kaad necabtay ka is ogoshiin iyo kaydaan is ogolaynba cadaalad kula dhaqanto afartaasay isugu yimaadaan akhlaaqoo dhani akhlaaqda wanaagsan ta xunina maxay isugu timaaddaa aljahlu gardarrada inaad gardarooto oo magacan isamkan aljahli ayaa laba macno leh garasho la'aan iyo gardarro alaa laa yajhalan axadu calayna fanajhala fawqa jahli اljaahiliina marka jahli waxaa looga jeedaa gardarrada iyo meelka dhaca aljahl iyo addulm inaad dulmido iyo ashahwa hunguriga inaad waxaanad lahayn iyo waxaan ku bannaanayn hungurayso iyo alqadab cadhada afartaasay isugu yimaadaan akhlaaqda xunxun oo dhani gebagabadii waxaynu ku soo gebagabaynaynaa baaraka allah fiikum akhlaaqda ma la kasban karaa mise lama kasban karo culimmadu waxay u badan yihiin akhlaaqda badhna ilaahay baa qofka ku abuuraa inteeda badanna waa la kasbadaa waa la bartaa waayo haddaan la baranayn oo aanu qofku kobcin karin akhlaaqdiis waxaanoo adilla ah iyo waxaanoo nusuusa layskuma akhriyanba waxaa la odhanaa nin walaba waxaad ku abuuran tahay uun dee la shuuri khalaas haddaad eh, tu wanaagsan ku abuurantay iyo haddaad tuxun ku abuuran tahay dee sidaa aynaan wejiga u bedeli karayn haddii wejigoo kala tahay laismama waaniyeen nebiguna ma yidhaahdeen wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan in la kobcin karaad halkaa ka ogaanaysaa axaadiistuna saasay tilmaamaysaa duruq ilaa lix ah qaarna toban bay laakiin wakhtigaa inagu yar lixdaa dariiq baynu wax ka tilmaamayna ugu horayn alcaqiida alislaamiya caqiidada islaamka ee saafiga ahi akhlaaqda waa wanaajisaa waayo qofkani akhlaaqda islaamka iyo tagaaladu maxay ku kala duwan yihin caqiidaday ku kala duwan yihin qofkan islaamkii markuu akhlaaqda wanaajinaya dhaqanka la mid maaha kan gaaleed waayo kan gaal markuu wejiga furfurayo ama uu runkuu sheegayo ama uu aamin iska dhigayo ama uu ballanka ilaalinayo isagoo adduunyadu u jeedaa meheradaada ha la soo camiro suuqaad heshid qofkan jeebkiisa qofkan kasbo saaxiibaad noqoteen adduunyin buu u jeedaa uun ilaa isbaraan bay idhaahdaan qofka meherada haya waa inuu dholla caddeeyo waa inuu qofkan maxaan ku dhahdaa wax ka iibsanaya waa inuu mar walba idha adaa saxan wax walba haddaad ku hadasho wuxuu ku leeya adaa saxan waa saxan tahay waayo wuxuu ka cararaya inaad kala baxsato inta yareed wax kaga iibsan layd jeebkaagu muu u socdaa waa akhlaaq kullahaa mutacalliqatun biاddunya laakiin qofka muuminkii waxba kaaga dooni maayo adiga ilaahay buu wax kaga rabaa waa akhlaaq iyo dhaqan aakhiro ku xidhan oo ilaahay ku xidhan oo caqiide ku xidhan ta labaad ee lagu kasbadaa waxa weeye adducaa in la ducaysto ilahay baa akhlaaqda haya nebigu wuxuu odhan jira allahuma ahdinii liaxsani اlakhlaaq laa yahdi liaxsaniha ilaa ant wasrif cannii sayi'aha laa yasrifu cannii sayi'aha ilaa ant ilaahay oo akhlaaqta wanaagsan igu hanuuni aduunbaa igu hanuunin karee way nagu yartay ducadaas in akhlaaq wanaagsan lagu ducaysto ilaahay ow ta iga leexi aduunbaa iga leexin karee bal markuu nebigu sala اllahu alay wasalam ishor qabta wuxuu ku ducaysan jiray allaahumma xasanta khalqii faxasin khuluqii ilaahayu sidaad ii qurxisay jidhkaygaba akhlaaqdani ii wanaaji markaa ducada in la badsado way fiicanta almujaahada qodobka saddexaad in lagu dadaalo laysbaro wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam innama alcilmu biاtacallum waalxilmu biاtaxallum waasabru biاtasabur cilmigu waa isbaris iyo dadaal dulqaadkuna waa isbaris sabirkuna waa isbaris waa inaad isbarto qodobka afraad ee lagu gaadhaa waxa weeye adiladii iyo nusuustii akhlaaqda ka warramaysay in aad loo dhigto oo loo fiirfiirsadoo la barto qodobka shanaad waa asuxbatu saalixa asxaab wanaagsan dad wanaagsan oo akhlaaq fiican aad la dhaqanto waayo dadku way isqaadsiiyaan asaaxibu saaxib baa laydha qofkuu iskiitaayo waa inuu qof wanaagsan doontaa qodobka lixaad ee ugu dambeeya waxa weeye altarafucu can isibaab qofku markuu akhlaaqda wanaajisanayo wuxuu ka fogaanaya qofkan iyo lacaytankiisa iyo inuu hoos ula daadego ilaan qofkan marka hore buu liitaaye waidaa khaaطabahum اljaahiluuna qaaluu salaama amiiru اlmu'miniin cumar ibnu cabdilcasiis ayaa habeen madoobe masaajidka lugeeyey nin buu ku istaagay isagoon arkayn waa amiiru اlmu'miniin ninkii baa dhi majnuunun ant ninkuu u dagaalansanyahy war miyaad waalantay dagaalba kamuu soo qaadine su'aal buu ka soo qaaday wuxuu uhi la maya ma waali hadduu haddaan qofka kuhi miyaad waalin see tahay intaad su'aal ka soo qaaddo ilaan dagaal haddaanaad ka soo qaadin dad dagaal ka soo qaadana way sii kululaanaysa dadkii la socodhay war waa see seed ku leedahay wuxuu dhaa ninkani waxbuu i weyddiiyey anna waan uga jawaabay maxaa idin hadhe kale alaxnaf ibnu qays oo ah dabeecad wanaagsanaa dhaqan fiicnaa dulqaad badnaa ayuu ninku yidhi haddaad kelmad igu tidhaahdo toban baad maqli su yidhi haddaad adigu toban igu tidhaa midhiga maqli maysid haddaad adigu toban igu tidhaahdo ayaanad midhiga maqlayn imaamu shaafici wuxuu ku soo gebagabeeyey idaa sabanii nadlun tasaayadtu rifcatan wamalcaybu ilaa an akuuna musaabibu walow lam takun nafsii calaya casiisatan lamakantuha min kulli nadlin tuxaaribu wuxuu idhi qofka nadalkee liitaa markuu icaayo tasaayatu rifcatan kor baan isaga sii dalacsiiya ceebtuna waxa weeye inaanan u caytamo qof liita inaan la mac noqdo dee waa laydin ha hadhowto laba maxaa la yidhi waa masoobaysaanuun laba murantay masowde haddaanay naftaydu qiimo agtayda ku lahaynna dee kanaan kala mid dhigi lahaa buuhi laakiin waan iskala dalacsiinayaa qofku inuu naftiisa sharaf u yeelo ayaa lagu bartaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa kuwa akhlaaqdoodu wanaagsantahay allah inaga yeelo ilaahay dhaqankeenna ha suubiyo camalkeennana allah ha wanaajiyo dembigeenaga dhacana allah inaga dhaafo camalka saalixana allah inaga aqbalo sal اllah wslm cala syidina mxamed subxanak